alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu darsigeennaani waa kii labiyo tobnaad ee ka mida kitaabkii cumdat laxkaam oo iska lahaa asheykhu alxaafid cabdulqani ibnu caliy bnu cabdulwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu ku soo jirnay kitaabu salaa wuxuu ka bilaabanayaa baabu tarki ljahri bibismi illaahi araxmaani araxiim wuxuu baabku musanifku ku sheegi doonaa hal xadiid ciwaanku waxa weeye baabu tarki ljahri kor u qaadidda in laga tago bibismi illaahi araxmaani araxiim bismi illaahi araxmaani araxiim kor loo qaado musanifku wuxuu ka hadlayaa masalada ku saabsan salaadaha qur-aanka kor loo qaado sida maqhribkaan hadda tukannay iyo cishaha iyo salaada subax bisinka faatixada marka la akhrinayo ma kor baa loo qaadayaa oo sida faatixadaba kor loogu qaadayaa bisinka kor loogu qaadin mise bisinka iyo faatixadu waa kala duwan yihiin oo bisinkana hoos baa loo akhrisan faatixadana kor baa loo qaadin faatixada in kor loo qaadayaa iyadu khilaaf ma leh laakiin bisinka baa culummada muslimiintu isku khilaafsan yihiin saddex qowl baa ugu mashhuursan alimaamu maalik asagu wuxuu qabaa bisinku faatixadaba kama tirsana sidaa awgeed nimanka maalikiyada loo yaqaana markay tukanayaan bisinba ma akhriyaanba culummada qaar ka mid a ah sidaa eh, xanaabilada iyo axnaafta u badan yihiinna waxay leeyihiin bisinka waa lala imaanaya laga tegi maayo waa aayad ka mid a ah faatixada waana sida saxda ah oo shaaficiyada iyo xanaabilada iyo xanaaftu ay qabaan bisinku faatixadu ka tirsan yahay lagamana tegi karo ma la fahmay laakiin axnaafta iyo xanaabiladu waxay leeyihiin bisinka hoos baa loo akrinaya shaaficiyaduna waxay qabaan bisinka waa lala jahrayaa sida faatixada loo akhrinaya loola jahrayaa iyadana waxaa cajiiba laba imaamoo waaweyn oo a'immada shaaficiyada ka mid ah inkastoy kala horreeyeen baa waxay ka soo guuriyeen a'imada muslimiinta badankooda laba war oo kala duwan alimaamu albaqawi kitaabkiisa sharxu sunnaha ah wuxuu tilmaamay culummada muslimiinta fuqahadooda iyo muxadisiintooda iyo quraadooda iyo inay u badan yihiin bisinka in la siraysto hoos loo aqhriyo alimaamu nawowina raxmatullaahi calayhi arrinkaa arrin ka duwan buu maro wuxuu leeyahay culummada muslimiintu waxay u badan yihiin bisinka in hoos waxwey kor loo qaado bisinka kor in loo qaado ayay u badan yihin buu imaam nawowi tilmaamay wax mushkilaa masaladaas ma leh bulshada aada la tukanaysid oo muslimiinta hadday bisinka kor u qaataan ku raac bisinkana kor u hadday u badan yihiin inay bisinka siraystaanna waxba ha ku khilaafin oo khilaaf ha laakiin bisinka yaan laga tegin faatixada marka la akrinayo bisinka yaa laga tegin ayib an anas ibni maalikin anas ibni maalik waxaa laga wariyey radia allahu canhu nin aad u ayaan iyo nasiib badan buu ahaayo toban sanuu nabiga u khidmaynayo u shaqaynaya caleyhi salaatu wasalaam asagoo wiil yar ah baa hooyadii nabiga inta u keentay tiri wiilkan yarkaahi ha kuu shaqeeyo waa wiil yar ah markaasuu muddo dheer u shaqaynayay waxaa cajiib ahay tobankaa sano oo nebi maxamed u shaqaynayay waa wiil yaroo dhallinyaro ah oo marar baa laga yaabaa wuxuuse nebigu jeclayn inuu sameeyo weligay wax aan sameeyey nebigu maxaa u samaysay ma oranbi wax aan ka tegayna weligay maxaa uga tagta nebigu ima oranbi calayhi isalaatu wasalaam waxay kutusinaysaa dhaqan wanaaggii nebigeena qofka kuu shaqaynaya si wanaagsan in loola dhaqmo la maamuuso anna nebiya nebiga sala allahu calayhi wasalam iyo wa abaabakrin abaabakar magaciisa caadiga abubakar yaa garanaya hmm? cabdullaahi bnu abi quxaafa jazak allahu khayra cabdullaahi baa la yihahda aabihiina abu quxaafa xataa waa kunyo cuhmaan baa la yihahda marka cabdullaahi bnu cuhmaan baa loo yaqaana iyo wa cumara cumar nebiga iyo abubakar iyo cumar nebigu dee ummadda asagaa u fadli badan alayhi salaatu wasalaam qof ka fadli badanna ma jiro xataa ambiyado dhan asagaa ka fadli badan basharkao dhan kow bakarna ummadda nebi maxamed asagaa u fadli badan marka nabiga laga soo tago cumarna waa ninka labaad oo abubakar ku xiga xagga fadliga labadaba nebigu xidid buu la ahayo abuubakarna gabar buu ka qabay magaceed caaishu cumarna gabar buu nebigu ka qabay magaceed xafso soomaynaa soman xafsa iyo cabdullahi bn cumar iyo xadiidkoodii waa kaasa kaanuu saddexduba waxay ahayn nebiga iyo abubakar iyo cumar yastaftixuuna kuwii ku furfurta asalaata salaada bilxamdu lilaahi rabi alcaalamiin alxamdu lilahi rabi alcaalamiin bay ku furfuran jireen markuu allahu akbar yihahda faatixada la bilaabayo alxamdulilahi bay ka bilaabi jireen wa fii riwaayatin riwaayad kale waxay ahayd sallaytu waxaan tukaday buu yidhi anas baa odhanaya maca abi bakrin abi bakr la jireenkii ya a sallaytu maca rasuulilaahi rasuulkii alle la jireenkii iyo wa abi bakrin abi bakr iyo wa cumaro cumar iyo wa cuhmaana cuhmaan inta midiin qorayaa intaasaa la tukaday midda macnaha waqti buu la tukada mar nabigaa tujiyey mar abubakar baa tujiyey mar cumar baa tujiyey mar cuhmaan baa tujiyey waqtiyaal kala duwan falam asmac kama maqal min ay axaddan qof oo minhum ayaga ka mid ah oo yaqra' uu akhrinaya bibismi illaahi araxmaani araxiim hal qof oo ayaga ka mid ah oo bisinka akhrinaya maana maqal bi walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday sallaytu waxaan tukaday buu yidhi waa anas khalfa annabiyi nebiga gadaashi sala allahu calayhi wasalam iyo wa abibakrin abibakar gadaashi iyo wa cumaro cumar gadaashi iyo wa cuhmaano cuhmaan gadaashi gadaashi waxaa laga wadaa salaad baan ku xirtay weeye mar buu nebiga ku xirtay waqti kale abubakar waqti kale saasaa laga wadaa fa kaanuu waxay ahaayeen saddexdoo afartooduba saddexdaa saxaabiya nebiga yastaftixuuna kuwii ku furfurtaa asalaata salaada bilxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin laa yadkuruuna ma sheegi jirin bismi illaahi araxmaani araxiim fii awali qiraa'atin qiraa'o bilowgeed walaa fii aakhirihaa iyo dabayaaqadeed iyo meesha ugu dambaysa midna bisin kuma sheegi jirin halkaa waxaa soo u jeedaa qeybta koowaad waxay ahayd waxay ku furfuran jireen salaada alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin kow qeybta labaad waxaa weeye ayagoo akhrinaya bisinka anigu ma maqal buu yidhi qaybta saddexaad wuxuu yidhi salaadda alxamdulilah bay ku furfuran jireen bisinna ma sheegi jirin buy sidaa ugeed baa culummada qayb ka mid a ah muxadisiinta waxay xadiidkan ku tilmaameen idiraab iyo iska hor imaansho iyo dacfi laakiin sida raajix ah xadiiskan daciif maaha waa xadiis jira oo sugan madaahibta ku jirta oo saddexdaana waa sheegna waa lala imaan karaa bisinka waa lala jahrayaa iyo waa la siraysanayaa laga tegi maayo labadaa madhab baa ugu xoog badan madhabka saddexaad waxa weye wuxuuba qabaaba bisinku suuraddaba kamid kama tirsanaba laakiin sida sawaabka oo saxda ah bisinku faatixadu ka tirsan yahy wa bismi illaahi raxmaani raxiim ixdaa aayaatiha nabiga sheegay sal alay lay slam bisinku toddoba ayadood bay faatixadu ka kooban tahay soo maaha aayad ka tirsan weeye lagama tegi karo bisin la-aan ma jirayso salaadu ayib xadiidkani wuxuuna tusinayaa marka bisinka in lala jahraa inay in la siraystaa inay xoog badan tahay culummada qaba adiladooda ku tusin laakiin laba meeloodba alxamdu lilaahi buu qur-aanka ku furfuran jiraan keliya hadii la yidhaahdo dee bisinku alxamdulilahi buu ka tirsan yahay bisinku alxamdulilahi buu ka tirsan yahay taasu iskaal ma leh laakiin markii la yidhaahdo maana ka maqal ayagoo akhrinayana waxaa dhici karta inuusan asagu maqal lakiin dad kala maqleen laakiin qaybta ah maysan sheegi jirin bismi illaahi raxmaan raxiim qiraa'ada bilowgeeda iyo iyo dhammaadkeeda midna taasaa warcaduhu wuxuu sheegahayaa inaysan bisinka la imaan jirin inaysan bisinka la imaan jirin waana meesha culamada qaarkood ka qaateen laakiin sidaa saxda bisinka waa lala imaan haddii lala jahrana dhib ma leh haddii la siraystana dhib ma leh insha allahu tacaala ayib baabu sujuudi sahwi ilowshaha sujuudiisi ayuu u baab yahay ee sahwi sahwigu waxa weeye salaad maqrib baan hadda ka baxna laba ragcadood markaad tukataad waxaad garan weyda ma tukata mise saddex waad waad waxaad ku shakiday salaaddii intaad tukatay maxaad samaynaysaa intaad yaqiinsanayd baad la imaan salaada maqrabku maaqa weyso afar maahayn ah, waa sax wey waa saddex wey waa saxantii saddex waay laba markaad tukataa shakida waxaad ku shakitaa ma labaa tukatay mise hal waxaad hubtaa hal xabo inaad laakiin tukatay laba inaad tukatana waa ka shakisantah maxaad samaynaysa waa soo mare waxaad ka soo qaadaysaa inaad hal tukatay halkaasaad yaqiinsan taha khalaas qaacidadaas waxaan kusoo marro kusoo sharaxnay qof idinka idinka mid a ah haddii loo shakigeliyo salaadii waxa weysadiisa salaada dhexdeeda ma weysada ka jabtay mise waxbay salaada yuusan ka bixin markaynu maraynaa wax ka soo tilmaana qaacidadaas marka intaad hubtidaad wax ku salaynaysa hal ragcaad hubtaa inaad hal ragcad tukataad ka soo qaadi tii labaad baad tukan waa taxyaadsan tii saddexaad baad ku darin hadhow saddexdii ragcadood markaad dhammaystiratayd baad laba sujuudood ku kabaysaa sujuudu sahwi oo halmaankii xogaaga kugu dhacay ah ayaad ku kabaysaa sujuudu sahwiga dhowr faa'iiday leedahay kow faa'iidooyinkeeda waxaa ka mid ah salaadaada nuqsaan hadday kaaga jirtay sujuud sahwigu waa kuu kabaysaa wixii nuqsaanaya dhimanaasho ah wax dheeraada haddaad la timidna ayadana dee sahw bay kuu noqonaysa sujuud sahw bay kuu noqonaysaa waxaa intaa weheliya shayddaanku wuu ka xanaaqaa oo wax shaydaanka lagaga xanaajinaya weeyaanu mar kastoo a sujuudi shaydaanku waa ooyaya ilmu sii daynaya markaasuu wuxuu leeyay ibnu aadamka sujuud baa la faray markaasuu sujuuday jannuu ku galay anigana sujuud baa la ifaro waan diiday lacnad baa igu dhacdo cadaab baan gelaya markaas ooy iyo inaad shaydaanka ka oohaysid ilaahayna raalligelisid soo wax fiican maa marka sujuudda badi salaada la aan weligaa ha noqon qur-aanka markaad maraysa ayadaha sujuudda kusoo arooray sujuud salaada marka xoogaa sahwi wax ku galaan sujuudu sahwi la dhac ilaahayna waa ku raaligelinaysaa shaydaanna waa ku caragelinaysaa salaadaada wixii kaa galoo nuqsaanna way kuu kabaysaa ayib musanifku baabkan sujuudu sahwiga wuxuu ku sheegi doonaa laba xadiid buu ku sheegi doonaa musanifku raxmatullaahi caleyh can muxamed ibni siriin moxamed ibni siriin waxaa laga wariyey can abi hurayrata abi hurayre wuxuu ka wariyey qaala abu hurayra wuxuu yidhi sallaa wuuna tujiye binaa annaga rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam ixdaa sala saasaydi qolmay ixdaa salaatay lcashiyi labada casarka iyo duhurka labadaas salaadood mid ka mid ah ayuuna tujiyey labadaas salaadood oo gelinka dambe labadaas salaadood gelinka dambe waxaa loola jeedaa waa duhurka iyo casarka duhurka iyo casarka cishaa'aynkii maaha maqrabka iyo cishaha cashiyi weeye marka waa labada salaadood gelinka dambe oon ula jeedno duhurka iyo casarka labadaas salaadood miday ahayd maa qaale mid buuna tujiyey buy qaala bnu siriina ibnu siriin baa wuxuu yidhi wasamaa wuu magacaabay haa salaadaas abuu hurayrata abuu hurayra salaadu miday ahayd abu hurayra wuu magacaabo hadday duhur ahaydna wuu sheegay casar hadday ahaydna wuu sheegay walaakina siitu waan halmaamay ana anugu anaa halmaamay ama duhur bay ahayd ama casar bay lakiin abu hurayra wuu ii magacaabay anaa kala garan waayay hada miday tahay salaadaas qaala abu hurayra wuxuu yidhi fa sallaa nebigu wuxuuna tujiyey binaa annaga rakcatayni laba ragcadood uma sallama salaadii buu ka baxay bi waa salaamu naqsad haddii la yidhahdo duhur iyo haddii casar la yidhahdo qofkuna uusan musaafir ahayn oo qof gurigii jooga yahay laba ragcadood oo casarkiiya markuu tukaday maxaa u dhiman laba kale duhurkii hadduu laba tukadana maxaa u dhimaan laba kale nebigu labow inta tujiyuu ka baxay assalaamu calaykum bislaad baa ka baxa fa qaama nebigu waa istaagay ilaa khashabatin qori xaggii ayuu u istaagay macruudatin ee la dhigay oo la goglay ee la dhigay fil masjidi masaajidka dhexdiisa dogob ama tiir meesha yaalla masaajidka agtaysa xaggii buu nebigu inta u istaagay fataka'a waa ku dangiigsado waa isku tiiriya calayha dusheeda geed qoryo hor jaban oo meesha yaalay xaggiisuu nebigu inta u istaagay ayuu xoogaa ku dangiigsada isku tiiriyey kaanahu asaga waxaabaad moodaa qadbaanu mid caraysan inuu yahay nebiga haddaad fiirisid inuu xanaaqsan yahaad moodaabiyo galabkaas ama duhurkaas wa wadaca wuxuu dhigay yadahu gacantiisa alyumnaa ee midig calal yusraa bidixda dusheeda midigtiisoo tan ma aha bidixdiina waa tana wa shabaka wuu isdhex keliyey bayna asaabicihi farihiisa dhexdooda midigtii iyo bidixdii kuwaas farihiina wa kuwaas saasuu isu dhexgeliyey wa kharajat way baxday assaracaanu kuwii degdegahayay dadki waa dad baa degdeg badan oo salaada marka laga baxo albaabada ka koday soomina arag dadna xoogaa bay sii fadhiyaan o adkaar bay akhrisaan dadkii marka degdegi jiray way baxeen bu min abwaabi lmasjidi masaajidka hee maxaa gabay ka baxen masaajidka albaab waa carabiya soomali ku sheega iridiisa sax weye masaajidka iridihiisay ka baxeen abwaabtu waa wax badan waa iridaha masaajidka ayib faqaaluu waxay yidhaahdeen waa dadkii degdegayey qasurat waa la gaabiyey salaatu salaadii war salaaddii waa la fududeeyaale afar bay ahayd labaa laga soo reeba laba ragcadood bay tukadeen oo tage dadkii suuqleyd ahna maxay ugu sheekeeyeen salaaddii afar tahayd oo aan tukan jirnay waa la fududeeyey labaa laga soo reeba hadda marka maxay u haystaa nimankaasu hadda waxay ka bilowda duhurku laba ragcadood inuu yahay ama casarku laba ragcadood yahay salaaddii afar tahaydna labadii kala la nasakhay wa fil qowmi dadkaa waxaa ku dhex sugnaa nebiga la tukaday abuubakrin abuubakar iyo wa cumaru cumar meeshay fadhiyeen fahaabaa way ka haybaysteen an yukallima inay la hadlaan hu rasuulka oo maxay kala hadlaan soo laba ragcadood ma dhimana inay kala hadlaan oo yidhahdaan rasuulkii allow laba ragcadood baa kaa maqanee xaggee jirtaah way kaway ka haybaysteen shib waa hagaag wa fil qowmi dadka waxaa ku dhex sugnaa rajulun nin fii yadayhi labadiisa gacmood dhexdooda ay ku sugnaayeen tuulu dheer nin gacmo dheer dheer baa dadka la tukado saxaabi ad gacmo dheer dheer yuqaalu waxaa la odhan jiray lahu asaga dulyadayni laba gacmood le ma qofaan laba gacmood lahayn baa idinku jira dulyadayn marka macnaheedu waa maxay waa gacmo dheere in aadu gacmo dheer dheer buu marka ah marka dulyadaynku waa laba gacmood maanta waxa la ohan jiray nin gacmo dheer dheer buu ahaa fa qaala ninkii wuxuu yidhi laba gacmoodla ahaa yaa rasuulallahi rasuulkii allow anasiita labada ragcadood oo maqan miyaad halmaantay buu yidhi am qasu am qasurat miyaa la gaabshay as salaatu salaaddii labadaa keebay tahay buuyii labaad la tujisaye dee baa soo degay miyaayoo salaaddii labada kale waa lagaa jara mise labada ragcadood oo maqan waad halmaantay qaala rasuulku wuxuu yidhi lam ansa maanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin buy waa cajiib bal u fiirso salaadii gaabi in la gaabiyo waxyo igu soo degay ma jiro wax anigu aan gaabiyo laba ragcadood aan tukadayna ma i jirto nebigu marka muxuu isu haystaa inuu tukaday afartii ragcadoodba inuu tukaduu nabigu isu haystaa alayh isalaatu wasalaam ayib markuu intaa yidhi ayuu saxaabiga dulyadaynaha wuxuu yidhi markuu nebigu yidhi lam ansa walam tuqsar bal nasiitabi riwaayad kaleeto walla waad halmaantaybi armaa la gaabsha markaasuu nebigu noo gaabin mar haddaan la gaabin waad halmaantay salaadii waad halmaantay laba ragcadood baa dhiman markii nebiga iyo dulyadayn hadalkii isku celiyeen faqaala qaala nebigu wuxuu yidhi akamaa yaquulu siduu leeyahay miyaa dulyadayni war laba gacmo dheera suu sheegaya maxaa ka jira ma laba ragcadood keliyaan idin tujiye faqaaluu waxay yidhahdeen nacam haa haaho laba ragcadood baana tujisaa li maxaa dhiban marka cajiib waxa waa la sheekaystay garo nebi allow salaadii miyaa la gaabiyey maya lama gaabin miyaad halmaantay maya ma halmaamin maya waad halmaantay warma siduu sheegayaa kuwii kalena way hadleen waxay yidhahdeen haaha waa siduu sheegayo salaadiina waa laga baxay waana la sheekaysta markaasaa muxuu sameeyey fataqadama nebigu waa hormaray dee salaadiibu inta ka baxay buu dadka awal kusoo jeenstaye hadda waa salaad kale in la tukado fataqadama nebigu waa hormaray fa sallaa wuxuu tukaday maa wixii taraka uu ka tegey muxuu ka tegey laba ragcadood labadii ragcadoodoo dambe iyo maxaa la isku xiray iyo labadii horaa la isku xira salaaddii maxaa soo kala dhexgalay marka in laga baxay kow in la sheekaystay hadal la isku celceliyay labo waxba saameyn kuma yeelan qaybtii hore iyo qaybtii damate laba ragcadood buu tukaday khalaas uma sallama wuu salaamo naqsaday markuu laba ragcadood tukaday ayuu haddana salaamo naqsaday oo muxuu yidhi assalaamu calaykum dir ka baxa uma kabara wuu takbiirsada wa sajada wuxuu sujuuday midla sujuudihi sujuuddiisii wax la mid ah aw adwala ama kaba dheerba sujuuddiisii caadiga ahayd oo markuu salaada ku jiray uu sujuudayay mid la mid ah ama kaba sii dheer ayuu sujuuday uma rafaca kor buu usoo qaaday ra-sow madaxiisa fa kabara wuu takbiirsada markuu sujuudda kasoo soo ayuu takbiirsada waa hagaag uma kabaradeedna wuu takbiirsado wasajada wuu sujuuday midla sujuudihi sujuudiisi wax la mid a aw adwala ama ka dheer uma rafaca kor buu usoo qaaday ra-sahu madaxiiso wa kabara wuu takbiirsaday fa rubbamaa sa'aluu inay weydiiyeen baa la arkaa hu asaga waa anas waa abu hurayra ama saxaabi ama taabicigii ibnu siriin ahaa fa rubamaa sa'aluu inay weydiiyeen baa la arkaa hu anas ibnu siriin uma sallama miyuu salaam naqsada markaan dambe qaala wuxuu yidhi fa nubi'tu waxaa la ii sheegay anna cimraana bna xusaynin cimraankii ina xusayn ahaa qaala inuu yidhi uma sallama deedna wuu salaamo naqsaday nebigu xadiidkanu waa xadiid wax badan oo axkaamo badan culummadu ay ka qaataan sujuudu sahwiguna usuushiisa waaweyn ka mid yihi koow waxaan ka qaadanaynaa nebi maxamed bashar bani aadam ah oo sida bani aadamku wax u halmaamaan u halmaama inuu ahaa sida dadku u xanuunsadaan buu u xanuunsan jiray bal dadka uu ka xanuun badnaa marar badan baa nabigu xanuun kudhici jiray markaasa nabiga la weydiiye waxa nabi allow marar badan baa waxaa dhacda laba qof siday u qandhaan oo kaleeto in adiga lagu saaro qandho ah markaasuu yidhi anaa dadka ka ajar badan oo marka xanuunka qandhada daran ay qabanayso ajar badan baa lagi qorayaabi leanna haddaad inta xanuunsatay ku sabartay ajar badan baa lagu qoraya waa gaajoon jiray sida nabigu dadku dadku ay u gaajoodaanoo marar badan baa waxaa dhacaysay gurigiisaba inaan dabal laga shidin saddex biloodba oo nabigu uu gaajoodo oo gaajo darteed caloosha u dhagax ugu xirtay calayhi salaatu wasalaam wuu xanuunsanayay dadku say u xanuunsadaan wuu halmaamayey say dadku wax u halmaamaan sidaa awgeed buu duhurkii ama casarkii inta afar ragcadood tujiyey laba ragcadood tujiyu labadii kala halmaamo markuu laba tujiyana ka baxay inuu nebi maxamed wax halmaamo inagaa maslaxa inoogu jirtaaba oo siday inoogu jirtaa haddii nebigu uusan salaada markuu tukanaya halmaan ka dhici jirin adiga muslimkaana intaad tukatay halmaan uu kaa dhaco murugo iyo tiiraay aa ku galaysa oo waxaad isu arkaysaa wax nebigu uusan weligii samayn inaad samayso khalad adugu aad gashay keligaa hawlku gooni ah yaad usoo arkaysaa nebigu wax halmaami jirin anaa wax halmaamay cuquba i haysaad saasaad isu arkayn laakiin salaadii markaad inta gashay sahwiya ilowsho kugu dhaco oo wax salaadii ka mida aad ilowdid hadhowna lagu xasuusiyo waxaad ogaanaysaa wadda nebigaagu uu maray inay tahay calayhi salaatu wasalaam oo qalbigaad ka nigidaha markaas ayada ah ishkaal badan dareemi maysi taasi marka waa qodobo nebigu wax waa halmaami jiray wuxuu labaadu xadiidku inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa masaajidka marka la dhex fadhiya faraha in la isdhexgeliyo inaysan xaaraam ahayn xadiidku waxaa jira soo arooray soo arooroo tilmaamaya masaajidka markaad u socotid iyo markaad dhejeegto dhex joogtid midna inaan faraha la isgelin haddii salaad lagu jiro xadiidkaa culummada qayb ka mida way daciifiyeen sida daaruqudni oo kaleeto ma sugnuu leeyihi culummada qeyb ka midana way sugeen laakiin nebigu hadda faraha waa isdhexgeliyey waxay culimmadu isweydiiyaan kaannahu qadbaanu nebigu inuu caraysan yahay baa la moodaa intuu geed isku tiiriye maxaa nebiga ka xanaajiyey waxay culimmadu leeyihiin maadaabuu salaadii wax iloobay ilow dareen buu nebigu qabay sal alla alay waslam inay wax ka dhiman yihiin taasuu xoogaa marka meesha saxaabadu markay fiiriyeen waxay moodeen inuu xanaaqsan yahay wuu xanaaqay lama ohan lakin waxa inuu xanaaqsan yahaad moodaa baa inuu xanaaqsan yahay ayaad moodaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey abubakar iyo cumar say nabiga uga xishoon jireen oo uga hebeysan jireen ayagoo laba ragcado oo dhan salaadda ay maqan tahay shib waxay isna kolley cid kalaa weydiin doontee ka xishooda nabiga calayh isalaatu wasalaam aad bay uga hebaysan jireen uga xishoon jireen wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey dulyadayn fadliga uu leeyahay nin fiican inuu ahaa gacmo dheere sababtu waxa weye nebiga hadduusan weydiin lahayn de hawshaan nebiguna kuma baraarugsanay saxaabada kalena waa iska aamuseenba marka wuu weydiiyey nebi allow ma waxbaad ka halmaantay mise waa waxyigii baa la gaabiyey oo eh, salaaddii waa la gaabshay wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey nebigu wuxuu yidhi salaaddii lama gaabin mana aanan halmaamin labadaa kee jirtaoo nebigu sameeyey uu halmaamo haddana wuxuu leeyahay ma halmaamin sababtu maxay tahay waa sidii asaga la ahay waa siday asaga la ahay maro badan baa laga yaba adoo casarkii tukan inay isu haysatay inaad tukatay taylowsha kugu dhacay casharkii ma tukata waa tukada oo hadhow maalmo kabacdi laga yaaba inaa soo xasuusatidba ayib taasina waa qodob oo xadiidku waa inoo faa'iideynaya xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyey hadalka noocaas oo salaaddii soo dhexgalay salaadii inuusan burin maadaama dhexdeeda hadalkaas soo dhexgalay adiga maanta inaad tirahdo cumdahan kusoo arkay ayadoo salaad lagu dhex sheekaysanayo iska dhex sheekaysa kitaabka isoo qaba iyo xaafaddii ka warran iyo ma jirta waxaas waagii hore way jiri jirtay waa la nasaha adoo salaada ku jiraa ninku inta ku yimaado saxaabada waqtigeeda ayaantii hore islaamka qaybihiisii horeeto baa la isku maqarka cod bay dhaaftay waxaa laga yaba in labaa ku dhaaftay allahu akbar buli ku xiran jire waagi dambe waa la nasaqay xaafidu ala salawati wasalati waqumuu lilaahi qaanitiin qaanitiin waxa wey idinkoo shib ah. salaada marka lagu jiro in la hadlo lama ogola waa waa waa la bas booska hadalka wax kalaa bannaan oo la tilmaamaayo waan arki doonaayo maalan hadday salaadi wax khaldamaan oo kaleeto qofka imaamkaana aad rabti inaad saxday subxaan allah baad leedahay haddaad nin tahay hadday nin tujinahayay imaamkoodi khaldamo ay rabaan inay wax saxaan bay maxaa laga wadaa imaamku waa khaldantay waxbaa kaa khaldana la soco qaabkaas laga rabaa laakiin haddaad tira imaam salaaddii waxbaad ka tagta aday kaa burta taadii laakiin hal mar baa laga soo reebaya waa marke waa haddaad ishalmaansanayd adoo ishalmaansan oo aad iska warqabin hadal hadduu kaa baxo imaam baa nin wuxuuna tujiyay habeen taraawiix imaamkiina tujinayay baa aayad gafay waa caadi inuu qofku wax gafa soo ma ah qof gadaal ku tukanahaya baa marka qayliyo o dabcan aayaddii inuu u sheego igu soo celi buu ku yihi marka igu soo celi maxaa ku dhaca qofkaas wuu ishalmaama salaada ka buri maysa kale hadalka haduu kaaga so lakin kas hadaad u tirahdid ka kac waayo ka kac xadiidku wuxuu ina baray masale inta badan soomaalidu aysan aqoon buu xadiidkaan ina baro waa maxay sujuudu sahwiga marka lala imaanayo intaan salaada laga bixin baan la nimaanaa saas mid arag markii shaki uu ku galo salaadii intaad islahayd way tahayna aad tukatid waa la sujuudaa sujuudu sahwiga kabacdi baa salaada laga baxaa lakiin nebigu halkaan muxuu sameeyey salaadii markuu labadii dambe tukaday wuu ka baxa assalaamu calaykum waraxmatullah assalaamu calaykum waraxmatullah markuu salaadii ka baxay buu haddana yidhi allahu akbar isagoo fadhiya wuu sujuuday wuu soo toosay wuu ku noqday sujuud sahwigii markii la yimid buu haddana mar labaa salaama naqsada salaadda maaga salaam naqsi bay lahayd ya ka fiirsada afar bay leeda markii horeeto labada tukada wuu ka baxa kow markii dambe labadii kale uu ku darayna wuu ka baxay waa labo markuu labadii dambe waxa weeyaan sujuudu sahwigoodii la yimidna soo saas maa waa saddex saddexdaas weeye saddexdaas weeye saddexdaas sujuudood buu la yimid marka saddexdaas sujuudood ayuu la yimid labadaba way bannaan yihiin inaadan intaadan salaada ka bixin sujuudu sahwiga la timaado markaa kabacdina aad ka baxdid iyo inaad marka horeeto sujuud salaaddii ka baxdid ka bacdina sujuud sahwi la timaadid ka bacdina haddana aad wax weyn ka baxdid way kuu bannaanta labadu way kuu bannaan yihiin taana xadiidku uu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa xadiidka labaad can cabdilaahi bni buxaynata cabdulaahi bni buxayna waxaa laga wariyey ya waxba ka bood maxaa ka bood al ha alcashiyu muxuu yidhi ilaa quruubiha waa macnahan haddaayta sheegaynay alcashiyu waxaa weeye maa bayna zawaali shamsi qoraxda zuulideeda inta udhaxaysa xagee bay ka zuulaysaa bartanka ilaa quruubihaa dhicitaankeeda laga gaaro intaasaa maxaa la isla yidhahdaa alcashiyu ah, bayna cashiyatin o duxaaha marka waxa weeye cashiyi waa duhurkii laga bilaba duhurka qoraxda bartanka ka zuushay soo maaha duhurkaa laga bilaaba ilaa gobolku ka dhaco maxaa loo yaqaana alcashiyu ayaa loo yaqaana alcashiyu ya maxaa kaloo fasabbix bixamdi rabbika bilcashiyi walibkaar waa sax weeye ayib ma wax kaloo idiin qoraya waa hagaag xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah tiir iyo waxyaala masaajidka dhex yaala ama kursi oo kaleeto iyo qofka hadduu isku tiiriyo ku dangeegsada iyo wax dhiba inaysan lahayn nabigu soo kuma tiirsan salaada markaad ka baxdid meel aad ku degdegaysay hadday isla islamarkaba inaad kici karto dantaada qabsan kartid oo inaad sii fadhida isan waajib ku hayn xadidku waana tusino nebigu markuu labadii ragcadood ka baxay isla islamarkiiba wuu kaco meel bu isku tiiriyay soo maahayn can cabdilaahi bni buxaynata cabdulaahi bni buxayna waxaa laga wariyey buxayna waa ayeydiis wa waa hooyadiis wa kaana wuxuuna cabdullahi bni buxayna ahaa min asxaabi nebiyi nebiga asxaabtiisa mid ka tirsan sala allahu calayhi wasalam ana nabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa sallaa tujiyey bihim ayaga adduhra duhurka salaaddaa nebigu uu tujiyey waa salaadee waa duhurka fa qaama wuxuu ka istaagay min arakcatayni labadii ragcadood al uulayeyni ee hore walam yejlis mana uusan fadhiisan maxaa laga wadaa duhurka markaad tukanayso laba ragcadood tukatay maxaa la rabay ataxyaad inaad u fariisatid soo maahayn ataxyaadkii uu ka kaca meeshii la rabay ataxyaadka inuu u fadhiisto ayuu istaagay nebigu faqaama way istaageen annaasu dadkii macahu rasuulka la jirankii dadkiina istaagee nebiga ku raaceen xataa idaa qadaa ilaa uu ka dhammeeyey asalaata salaadii xataa idaa qadaa markuu dhammeeyey asalaata tukashadiioo wantadara ay sugeen annaasu dadku tasliimahu salaamo naqsigiisa markuu inta salaadii dhameeyey dadku ay isleeyihiin nebigu wuu salaamo naqsanayaa kabara wuu takbiirsada wahuwa jaalisun asagoo fadhiya wa huwa asagoo jaalisun fadhiya fa sajada wuu sujuuday sajdatayni laba sujuudood qabla an yusallima intuusan salaamo naqsan uma sallama markaasuu salaamo naqsada waa kan kaynu naqaanaa inagu marka oo fiirso muxuu ka tegey marka nabigu ka sujuud sujuud sahwigan maxaa keenay muxuu ka tegey ataxyaadkee kii dhexuu ka tegey sidaa awgeed madhab madhabkale shaaficiyad wuxuu qabaa ataxyaadka dhexe waa sunne oo waajib ma ah maxbaa ka tegey ayib ataxyaadka dhexe waa sunno imaamku hadduu ka kaco oo caadi uu istaago markuu istaago uu soo xasuusta inuu ka tegey ataxyaadkii dhexe u noqon maayo salaaddiisuu sii wadan laakiin hadhow salaada markuu ka bixi raba intuusan ka bixin buu laba sujuudu sahwi la imaanaya markaasuu assalaamu calaykum leeyahy sujuudu sahwiga iyo salaamo naqsiga xadiidkaadhi kii hore farqi baa udhexeeya kii horeeto markuu sujuudu sahwiga intuusan la imaan ka hor buu salaaddii ka baxa kabacdina sujuudu sahwi buu la yimid kabacdina mar labaad buu ka baxa soo saa kan intuusan salaadii ka bixin ayuu sujuudu sahwiga la yimid salaaddiina markaasuu kaa baxa dambe marka xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey ataxyaadka dhexe inuu sunno yahuusan laazim ahayn oo hadduu laazim ahaan laha waa loo soo noqon laha rukni ahaan laha waa hagaag wuxuu kaloo xadiidku ina tusinayaa oo macnaha rukni hadduu ahaan lahaa dee rukni laga tagu noqon laha waa la soo celin laha wuxuu labaadoo xadiidku ina tusinaya ka qaadanaynaa nebigeennu inuu wax halmaami jiray sidii xadiidkii horeetaba aan ku soo marray wuxuu kaloo ina tusinayaa sujuudu sahwiga in lagu kabo arrimaha noocaas oo kaleeta ah oo nuqsaan taha leanna salaaddii nuqsaan baa gashay ataxyaad baa laga tegay tii hore laftirkeeda nuqsaan baa gashay oo laba ragcadood baa la tukaday taana xadiidku inoo faa'ideynaya baabulmuruuri maritaankii ayuu u baab yahay bayna yadayil musalli qofka tukanayo hortiisa la maro qof salaad ku jira hortii ma la mari karaa maya maxaa ka dhalanaya haddii la maro qof tukanayo hortiisa axaadiistaana ku arki doonaa musanifku wuxuu meeshaan ku sheegi doonaa afar xadiid can abi juhaymin juhaym aabihii waxaa laga wariyey ibni alxaarihi ina xaaris ahaa abi juhaymkii ina xaaris ahaa ibni simmati alansaariyi ina simihii ree ansaareed ahaa qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulkii alle wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa maadaa waxa calayhi korkiisa ahaaday oo min al dembi ah lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaago arbaciina afartan khayran miday uga khayr badan tahay lahu asaga maxaa idiin qoran arbaciina khayran miya min an yamura inuu maro bayna yadayhi qof tukanaya hortiis qaala abunadrin nadri baa wuxuu yidhi laa adrii garan maayo midii qorantaha qaala inuu yidhi arbaciina yowman afartan maalmood aw shahran afartan bilood aw sanatan afartan sano xadiidkani wuxuu ka hadlayaa qof tukanaya hortiisa qofka mara waxa ka dhalan kara oo dembi iyo cuqubaha hadduu ogaan lahaa waxaaba uga khayr badnaan lahayd afartan sano celid inaad taagnaatid ama afartan maalmood cidhid aad taagnaatay ama afartan bilood cidhid aad taagnaatay ama afartan saacadood cidhid aad taagnaatay kii la yidhaahdaba soo cuqubo maaha waa itixaan intaasba cidhid inaad taagnatay waa dhib xadiidka hadda midna ma sheegin afartan sano ma sheegin afartan bilood ma sheegin afartan maalmood ma sheegin midna ma sheegin laakiin intuba waa suurtagal inaad qof tukanayo hormartaa afartan inaad cidhid taagnaataa kaaga ro xadiidka qaybta ku saabsan maadaa calayhi min alimi ereyga min alimi ah kuma jira xadiidkan bukhaari iyo muslim kamana tirsana waa wahmi sheekha kitaabka iskala ka dhacay iyo ismoosiidso min al ifmi kuma jirto laa bukhaari walaa muslim walaa kutubtan kaleeto sunankana kuma jirto min alifmi lafdiga min alifmiga kuma jirto ayib marka wuxuu ahaa low yaclamu hadduu ogaan lahaa almaaru midka maraya bayna yaday lmusalli qofka tukanaya hortiisa maadaa calayhi korkiisa wax ahaaday lakiin dee wax kaloo dushiisa ahday lama arko waa u dembi lakaana waxaa ahaan lahaa an yaqifa inuu istaaga arbaciina afartan khayran mid uga khayr badan tahay lahu asaga min an yamura inuu maro bayna yaday hortiisa qofka tukanaya hortii can abi saciidin alkhudriyi waxaa laga wariyay radia canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alla sala allahu caleyhi wasalam yaquulu xaaluu leeyahay idaa goortii sallaa uu tukanaya axadukum midkiin ilaa shay-in shay xaggi shaygaasoo yasturuhu uu isaga asturaya minannaasi dadka oo fa araada uu doono axadun qof an yajtaaza inuu gudbo bayna yadayhi hortiisa falyadfac ha iska riixo hu ruuxi ha iska qabto fa in abaa qofkii hadduu diido markii aad iska qabatuba isu soo maqiiqayba mag falyuqaatilhu hala dagaalama bi oo maxaa loola dagaalamayaa fa innamaa huwa asagu shaydaanu shaydaan weeyeba wax kale qof tukanaya u hormari mahaye waa un shaydaannimo ku jirtee la dagaalan baa le war yaa ilaahay yaqaan xadiidkanu waa xadiid muhim ah koow wuxuu ina tusinayaa qofka tukanaya sutra inuu samaysto sutradu waa maxay wax un gabaad kuu noqda dadka iska xiji wax nool iyo wax dhintay iyo wax kale intaba way kuu noqon karaan waxaad ka dhigan kartaa miiska waxaad ka dhigan kartaa tiirka waxaad ka dhigan kartaa derbiga waxaad ka dhigan kartaa geed waxaad ka dhigan kartaa qof xataa meel fadhiya xaggii soomaalidu ma aaminsanoo qof fadhiya haddaad xaggiisa u tukatay ku xanaaqaya adeer ma mayd baan ama janaasaad ugu tukanaysaa bu kuley adiga xaggey usoo tukanaya uu ka cayaaba war mayd ma tihido qofku sutru kaa dhigtay caadi usug dhib ma leh marka wax kastoo caadi ahaa sutra ka dhigan kartaa qodobka ma la faham marka sutra waa inaad samaysatid qofkii raba hortaada inuu maro ilmo caruura ha noqdo rag ha noqdo dumar ha noqdo ari iyo waxa lo ha noqdo u ishaaro iga jooga ku dheh waad u tilmaamaysaa saas macnaha falyadfacu waxaa weeye inta badan soomaalida haddaad saas ku tiraahdid wuuba kaa istaagayaaba laakiin hadduu isa soo maqiiqo iska riix hadduu diidoo yira isku talagala meesha inuu maro tuur la dagaalanta laguu sheega waa iska tuuro qofka iska riix laakiin marka hore tartiib ku bilow culimmadu waxay isweydiiyaan qofkii aad riixday inta hortaada soo maray hadduu sarjuglo inta u dhaco wadnuhu istaago oo naftu ka baxda ka war magtiisa ma lagaa rabaa qolyaha waxay yidhahdeen maya lagaama rabo oo seeba lagaa rabin inaad riixday horta yaa kuu fasaxay sharcigaa kuu fasaxay soomaa inuu ku yidhaahday riix haddana hadduu dhulka ku dhaco magtiisa bixi sharciga ma ku farayo laakiin adugu qofka muslimkaa ah magtiisa waa in la bixiyo munaasabadu waxa weeye fa huwa shaydaan waxaa weeye qof muslima si loo odhan karaa waa shaydaan xadiid kalaa tilmaamay oo waxaa soo riixayaa waxa weeye waa shaydaan oo fa inamaa macahu shaydaan shaydaan alqariin baa la socda shaydaankaasaa riixaye iska ilaali marka waxay ku tusinaysaa inay muhim tahay salaada sutro in la samayso weligaa iska ilaali salaadaada sutrala inaad tukati cabdilaahi bni cabaasin waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi aqbaltu waxaan soo qaabilay raakiban xaalaan ahay mid saaran calaa ximaarin dameer ataanin ee dhadig dameer dhadiga dameerku soo rag iyo dumar ma leh dee qaybtiisa dumarkaa ataanku waa dhadig wixii rag ah lab baa layaha lab wixii dumar xisaabsanna maxaa la yihahdaa dhadig baa la yihahdaa marka rida iyo laxda iyo dameerta dhadig iyo dee kulli dhadig baa laisla yidhaahdaa marka calaa waxa weeyaan wuxuu waxaan dul saarnaabiyo calaa ximaarin dameer ataanin ee dhadig ah marka hadhow dumar aha odhanina naagna ha odhanina dhadigaasun iska dhahaya ayib wa ana anaguna yowmaidin maalinkaas qad naahaztu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaar qaangaar maana ahaynba laakiin kuray waxaan ahaa bu yidhi soo dhowaaday oo qaangaarka kusoo dhawaaday waxaa digna ka tag dohna ma gaarin markaasoo kale xoogaa kuray buu noqdo inta soo kaco markay ugu dhib badan yihiin baa la yihahdaa nin weynna wuu isu arkaa nin weynna ma gaarin weli marka waa marka korintooda ilmaha ugu dhib badan tahay marka markaasaan waxaan kusoo dhawaadna lakiin cabdullahi bn cabas kuwaasoo kale ma ahayn aqoon buu ahaa markuu meeshaan marahay cabdullahi bn cabas waa ninkaan soo maro nebigu kulaha yaa soo garan xaafidka ah oo xadiidka loo akrinayo casre loo akrinayay waa ninkaas qad naahaztu waxaan ku dhowaaday alixtilaama qaangaar wa rasuulullaahi rasuulkii allana yusallii wuxuu tujinayay binnaasi dadka biminan meesha mina loo yaqaano ilaa hayri jidaarin derbi la-aan buuna dadka u tujinayay sutra hala dhigta sooma ahayn nebigu markuu tukanaya wax derbiyo ka horreeyo sutra waa ma jirin marartu waxaan maray buu yidhi bayna yaday bacdi safi safka qaar ka mid ah hortiisa ayaan maray buu fa nasaltu waan ka soo degay dameertii fa arsaltu waan sii daayay al ataana dameertii dhadigay tartacu xaalay daaqayso geedaheeda soo daaqayso wa dakhaltu waxaan soo galay fi safi safka falam yunkir iguma diidin daalika arrinkaas calaya dushayda axadu qofna hal qof oo icananto yidhi maxaa sufuufta u hormartayna ma jirto xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dameerka horta in la fuuli karo dameerka iyo baqasha iyo faraska iyo geelaya waa la fuuli karaa laakiin shardi waxaa ah markaad fuulaysid waxaad u fuulaysid wax bannaan horta inay tahay haddaad dameer u fuushay inaad dad islaama soo leysa ka war ma kuu bannaan maya waa midda labaadee xayawaankana aad fuulaysa waa inuu ku qaadi karo dameer caata ah oo gaajo u baktiya oo aan kici karin haddaa shan ayagoo ay yiraan waa fuulanaa ina keena maxaa inaga galay lama ogolo waa dulmi waa inuu ku qaadi karo marka dameerku waa xalaaloo waa la fuuli karaa waa xalaal maaha in la qalan kara ma aha ee fuulitaanka iyo rarashadaan ka hadlayna waa qodob qodob ka labaad kurayda dhallinyarada ahee aan qaan gaarin iyo gabdhahana waa la mid eh inay salaada tukadaan oo ku dadaalaan oo wax ka fiican lama arko qofka dhallinyarada ah inuu salaada dhallinyaranimada ku bilaabo sidaa ogeed baa nebigu carshiga ilaahay qiyaamada dadka harsan doona waxaa ka mid ah shaabu nasha'a fii cibaadat illaah dhallinyaro ku soo barbaartay cibaadada ilaahay markuu yaraayo intaan la ekaaba salaadaba kama tegi jirin waa tukanayaa waa tukanayaa waa tukanayaa weysadiisu ilaashanaya shanta salaadood halka inaga uh, caruurtii iyo dhallinyaradii lakid salaadda subax tukada waa tukana qaarkood ku odhanayaanba maba tukanba beentii waay war tukada war tukada marka ma wax fiican maaha dhaqan fiican maaha weligaa isbar dhalinyarada markaad tahay naftaada haddaad ku khasabtid inaad tukatid hadhow way kuu fudanaysaa salaadu adaaba iska soo kacayaba dabeecad bay kuu noqonaysaaba marka waa waa waa hawl muhima marka jamaacaadka iyo salaada iyo ha xirmo rasuulku marka wuxuu u tukanayay minuu minuu dadka ku tujinayay ilaa hayri jidaarin buuna u tukanayay halkaasa culamada qaar waxay hahan sutradu laazim maaha qaarna waxay hahan waa laazim derbi buusan u tukanayne ba halkan uu ku tukan jiraa jirto sudro ka dhigan jira ma xasusataa maxay ahayd canasida soo ma dhici karta canasida inay u taalay marka haddii la yidhahdo qofkaa derbi uma tukanayn xaggiisa macnaheedu ma inaan wax ka horrayn go'baa go-agaa inta duuduubatid baa suro ka dhigan karta ushaad mudan kartaa wax kaloo horay kuu ooli kara marka ixtimaalka hadduu suurtagal yahay lama anfi kara inay sutra jirtay waxaa kaloo meeshaan lagaga hadlay masale muhiim ah waa maxay marartu bayna yaday bacdi safi waxaa weeye imaamka ku tujinayaa hadday sutro u taallo sutradiisaasa adiga sutro ku ah tusaalaan idin siinaya maalan imaamka wuxuu yidhi halkaasaan idinku tujinaya wuxuu sutro ka dhigtay derbiga halkaana dadkii kalea ku tukaday halkaan markay dadkii ku tukadeen baa qof yimi qofkaasu hadduu imaamka iyo sutradiisa kala dhex maro waa la iska qabanaya ma la fahmo laakiin hadduusan iimaankiiyo xaggiisa aadin ee inagii jamaacada ahaa dhexdeenna uu maro mushkilo ma leh sababtoo ah inaga sutradeenni meeda sutradeenni imaamkay ka shaqaysa taa imaamka ka shaqaysa imaamka dhexdoodaan ilaafsanayna amaa inaga dhexdeena qofkii mara iska qaban maysi oo qof imaamoo ku tujinayo sutradiisiina ay ka horeysa adigii ma'muumiintaha dhexdeena hadduu soo maro qof fa innamaa huwa shaytaanuna la dagaalano feer caloosha u geli ha samayn khalad wa ma ah sutradaada xaggay jirtaa imaamkay ka horraysa imaamka iyo taa dhexdoodaa la ilaalinaya marka salaaddii baan soo galay buu yidhi waxaa weeye waa tukaday qof igu inkiray maxaad sufuufta u dhex xataa ma jirin b xataa dameertuu saarnaa markuu sufuufta dhex maraayey sufuufta markuu dhex marayay dameer buu saarnaa marka dameerka maxaa u fuushay laguma inkirin salaadda maxaad u dhex maraysana lama inkirin adugu maxaad u dhex martay laguma inkirin markii salaadda la gelaya xaggee baad ku maqnayd laguma inkirin midna laguma qabsan buy ayib can caaishata waxaa laga wariyay radia allahu canha qaalat waxay tihi kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexata intaana ka gudbin xadiidkaas hore oo abu saciidin alkhudri sabab walhabaa jiro cajiib ah xadiidkaas abu saciid alkhudri maalin jumca ayadoo masaajidka lagu tukaday abu saciid alkhudri oo uu meel ku sunaysanayo baa wiil dhallinyaraahu damca inuu hormaro su waa iska qabta wiilkii meeluhu fiirfiiriyey meel kale uu maru waayey meesha abu saciid khudri oo banaan markaasuu isku soo maqiiqaso haddana waa iska qabta mar saddexda haddana wiilku waa soo gala markaasuu inta xabadka ku dhuftu tuura wiilkii baa inta xanaaqay gumartoorihii madaxweynihii magaalada ka jiru ku dacweeyey wuxuu yidhi abu saciid alkhudri baa maanta idilay abu saciid alkhudri baa soo galay wiilka yarkaad adeerka u tahay maxaad maanta u kala tuurtay baa lihi markaasuu wuxuu yidhi nebigaan maqlay qofkii markuu tukanayo sutraha samaysta qofkii sutradaa dhex marana ha iska riixo anuguna sutradaa samaystay inuu meeshii maruu damcay anna waa tuuraybi markii aan iska xal kale ugu hayay madaxweynuhu iska aamusa mar haddii xadiid nabi la sheegay madaxweyne ma shaqaynaya ma ogta xadiidka nabigaa shaqaynaya alayhi isalaatu wasalaam taasina waa qodob caaisha marka waxay tiri kuntu waxaan ahaa anaamu mid seexata bayna yaday rasuulilaahi rasuulkii alle hortiisaan seexan jiray tiri hortii waa maxay maxaa laga wada ad malanaysaa ya intuusan asagu seexan baan seexan jiray maaha wax laga hadlay ee waxaa laga wadaa markuu sutran ka hadlayna soo maa markuu tukanayo meesha hortiisa aan fadhi jiifi yaan jiifisan jiray tiri hortiisaan jiifi jiray markuu tukanayo walxaal rijlaaya labadayda lugoodna fii qiblatihi qibladiisi ay jiraan oo qof halkaa qiblada u tukanaya markaad adigu halkaa inta jiifsatid lugihii xagga usoo kala bixisid lugahaagii xaggee jiraan qibladii imaamka jiraan soo maa fa idaa goortii sajada uu sujuudo hamazanii wuu qanjaruufanayay dhab buu isiinaa markuu markuu soo sujuudayo faqabadtu waan laabanayay rijlaya labadayda lugoodba markaa laabanayay fa idaa goortii qaama uu istaagana basatu waan kala bixinaya tirahumaa labadii gacmood labadii lugood labada lugood baan sii kala bixinaya oo maxaad saa u samaynaysaa nebiga soo dhib ma aha maya ayadaa tilmaamta waxay tihi walbuyuutu guryuhuna yowma-idin maalinkaas laysa fiihaa dhexdeeda kuma sugnaan masaabiixu faynuusya iyo koronto daaranoo aan nebigu inuu dhankaan iga jiray intaan ku ogaado aan lugaha ka duudo ma jirin bat gurigu waa mugdi marka lugaha waxaan ula soo kala baxaya waxaan isleey ama salaaddii buu ka baxay lugaha iskala kala baxo marka jimicso xadiidkan dhowr qodob oo muhim ah inoo faa'ideynaya kow caaisha waa xaaska nabiga guri qol oo aad u yar bay ayadiiya nebigu wada degan yahin calayhi salaatu wasalaam gurigaa iyo noloshaasay nabiga ugu safrayso raallibay ku ahay aad bay u jeclay isaguna wuu jeclay calayhi salaatu wasalaam waa qodob qodobka labaad sutraynu ka hadlayn nebigu meeshii uu ku tukanayay xaggeeda qiblada a ah waxaa joogta caaisha sutru ka dhigta marka qof sutro waa ka dhigan kartaa soo maynan sheegin rag iyo dumarkuu doonay ha noqdo waa masalo masalada labaad caa-isha inay qibladii nebigu uu ku sujuudayee lugaha kula kala baxdo gurigii oo ciriiri ah iyo iyadoon koronta jirin iyo layr iyo faynuus midna ayaa keenaysay inay lugaha lasoo kala baxdo meesha kusoo fidiso markuu nebigu marka yidhaahda sujuud meesha uu ku sujuudi lahaa maxaa yeela lugihii caa-isho muxuu marka nebigu samaynaya ma la hadlayo dee ma la odhan kara salaadii laguma hadli karoo ma la odhanayo waxa weeye lugahaaga iga iga duwo iskudu waa lagu ho cesho ma oran karo salaaddii buu ku jiraah salaadii waa jabaysaa marka maxaa xal ah wuu qanjaruufanaya marka qanjaruufasho hadda dil ah ma ahon inta qofkii la qanjarufta la kala goynayo waa wax un xasuusina nebigu inuu sujuudayo lugtuu ka qanjarufan markaasaan lugta laabanayaabati sujuuddiisa markuu dhammaysto uu kaco lugihii bay la soo kala bixi lugaha ay la kala baxaysa waxaa laga yaabaa inuu la kala baxaysa inay isleedahay intaa nebigu uu taagan yahay salaadana nabigu aad u dheeran jiray salaatuleilka xoogaa dee waxa wey gurigiina waa celiya lugaha la kala baxa waxaa kaloo suurtowda inay islada matalan nabigaa salaaddii ka baxay maadaamaon iftiin jirin ay waxba ka ogaato haddana way la soo kala bixin haddana hadhow qanjarofan masale waxaa jira culummada muslimiintu ay ku kala aragti duwan yihiin oo masale cilmi ah soomaalida itixaanka haysa waxaa ka mid ah masaa'ilka noocaasoo culummada muslimiintu ay isku khilaafsan yihiin oo walaalaha ku ahaayeen soomaaligu hadduu masalada asagu dhan qabsado qofka kasoo horjeeda wuu caayin wuu la dagaalamin wuu dawaa khalad waxay culammada muslimiintu ku adiidkan bukhaariiyo muslim baa wariya soma waa saxiix waxay culimadu ku kala arag duwan yihiin ninka xaaskiisu waysada ma ka jabaysaa mise kama jabayso inaga madhabkeena shaaficiyadu waxa weeye way kaa jabaysaa way kaa jabaysaa laakiin culummada muslimiinta qayb ka mid ah waxay qabaan kaama jabiso xadiidkaanay daliishadaan oo wixii nebigiiyo salaad ku jiraaba qajaruftayba shaaficiyadu wixiina waxaa laga yaabaa dee kokoradii inay wax lugta u saarnaayeen oo lugta u qarsoonaydba qofkana mar haddii jirkiisii mara kaa xigto ajanabiga ah waysada kaama jabiso halkaasay mariyeen marka kii la yidhahdaba waa masalo khilaafiya qofka walaalkaaya ee masaladaa kugu khilaafsanee culummada ah saxaabadaba xataa ku kala aragduunaa masaladaas ogaada qof dumari weyse ma jebisaa mise ma jabiso saxaabadu waa isku khilaafsanaayeen laakiin saxaabadu waxay nooga fiicnaayeen ayagoo madhabka qabay isku daba kala qabay isku daba tukan jireen walaala ku ahayeen saaxiiba ku ahayeen midka qaba xaaskiisu inay weysada ka jabiso iyo kan kale waa isla tukan jireen midda marbuu tujin ma jirin innaga marka waxayna haysta maya kanusoosoa ma qabo salaad la wada tukan mahayo waa la isnacib yahay makrafoonada la iska radinhaya wadaadadii baaba ku itixaan baxtaa intaan dadka camadaha la gaarinba masaladu marka waa masale khilaafiye ah culammada muslimiintu waa isku khilaafsan yihiin laakiin waa inaysan cadaawad dhalin adigu haddaad ku qanacsan tahay inay kaa jabiso ka weysayso walaalkaaga muslimkaah kugu khilaafsanna waa walaalkaa muslima ogow gaal ma aha walaalkaa muslima weeye marka masaladaasina waa masale muhima ah in lagu baraarugo ay muhim tahay xadiidkaani sabab buu lahaa sababku waxa weeye xadiid waxaa jira tilmaamaya qofku hadduusan sutro samaysan oo ay madow uu hormaro salaaddu inay ka burayso waa kow qof dumar oo qaangaara ah hadday hormartana salaaddu ay ka burayso caaisha xadiidkaa markay maqashay oo aysan nebiga ka maqan laakiin saxaabada qayb ka mid ay ka maqashay bay xanaaqda waxay ku tiri dhegaysta annaga haweenkaa saad noo wadeen baad hadda ey iyo dameer meeshii nagala meel dhigteen miya oo sida eygu salaadu kaaga jebinahaya dumarre kaaga jebinahayaan anaaba nebigu markuu tukanayo hortiisa lugaha ku fidsan jiray tiri markaasaa nebigu qanjaruufan jir lugaha ka laabi jiray sidii eyga layla dhaqmayaabay tiri marka markaasaa waxaa lagu yidhi maya in qofka la hormaro iyo in hortiisa la fadhiya farqi baa udhexeeya waxa laga hadlaya salaada waxaasaa kaa burinaya waa haddii lagu hormaro laakiin gabaray hadday ku hor fadhidood xaggeeda u tukatid salaaddii kaa buri mayso qaabkaasay culimmadu marka kaga jawaabaan wallahu aclam wsala allah wbaarak calaa nabiyina mxamedin waaalihi wa saxbihi ajmaciin